waxaa halkan sheekhu inooga hadlayaa dhaxalyaalkii iyo dardaarayaalkii marka faraa'id waa jamcu fariida fariido ayaa faraa'id lagu jamciyey macnaa mafruudo ayaana looga jeedaa tii la qadaray markaa dhaxal marka laga hadlayo waxaa faraa'id loo yidhaahdaa dee waxaa ku jira sahmiyaal iyo saamiyaal la qadaray oo la gooyey oo qur-aanka iyo sunnuhu ay gooyeen oon laga yarayn karin lagana badin karin baa ku jira sidaa daraaddeed ayaa faraa'id loo yidhaahdaa markaa fannigan faraa'idka ama dhaxalku waxa uu ka mid yahay axkaam ahaan ama sharci ahaan funuunta ugu muhiimsan ayuu ka mid yahay rasuulkeenna moxamed sala allahu calayh wasalam isaguna waa inagu booriyey wuxuu rasuulku sala allahu alay slm yatacalamu alfaraa'id waxa dhaxalyaalka la yidhaha barta dadkana bara ayuu yidhi maxaa yeelay anugu waxaan ahay shaksi la qibdoon doono oo dhiman doono ayaan ahay cilmigana isna waa la qaban doonaayo dee dadkii yaqaanay baa dhiman doona fitnooyinna way soo daahiri doonaanoo dabeedna waxaa dhici doonta baa rasuulku yihi inay laba qof dhaxal isku qabtaan oo cid kala saarta ay waayaan rasuulku sala llahu alay sl waxaa kaluu ku tilmaamay inuu nisfulcilmi cilmiga barhkii inuu yahay sidaa daraaddeed loo baahan yahay in la barto markaa dhaxal marka laga hadlayo kadib marka laga yimaado erey bixintiisa waxaa looga hadlaa ama la tilmaamaa arkaanta dhaxalku leeyahay asbaabta laysku dhaxlo shuruudda dhaxalka iyo mawaanicda dhaxalka dhowrka arrimood ayaa la eegaa baabu dhaxal marka la joogo tiirarka uu guriga dhaxalka la yidhaah ka kooban yahay waa saddex arrimood waa mawruuh qofkaa la dhaxlayo waaris oo qofka wax dhaxlaya xaqun mawruuh iyo waxa la dhaxlayo haddaan qof dhintay oo la dhexlayaa jirin meesha dhexal ma yeelo qofkii ha dhintay haddaanu cid ka tegin dhexlayso waarisana dhexal ma yeelo qofkii ha dhinto cidna ha ka tago haddaanu caantaynba ka teginna dhaxal ma yimaado marka waa waaris iyo mawruuf iyo waaris waa saddexdaa haddaba dhaxalku si uu u xaqiiqoobo waxaa laga maarmaana baa la yidhi in asbaabta dhaxalka keenta la helo isla markaa shuruuddiisina ay xaqiiqowdo haaniyan mawaanicdiisii iyo wixii dhaxalkiis hortaagayana meesha ay ka baxdo o waxaanu leenahay sababaa laysku dhexlaa sababihii waa in la helaa sababaha laysku dhexlaa waa saddex kow waa xagga nasabka waa laysku dhexlaa oo haddii ay tahay isdhalid iyo haddii ay tahay wada dhalashaba nasabka waa laysku dhexlaayo qaraabo ayaa la yidhaahdaa midna waxa weeye waa nikaax labadii ruux ee isqabay walow caqdi keliyuna ha dhaco galma iyaba yaanay dhex marinba e labada ruuxna way isdhaxlayaan oo ninkii waa dhexlaya haweenadiisa haddii nimanta haweenayda waa dhexlaysa haddii ninkeedii dhinto masalan gabadha la furay haddii ay ciddatu rajciya ku jirto ciddatu rajciya waxaa la idhaha isaga inoo keeni doona gabadha haddii hal dalqa la furay ama laba dalqadood la furay dalaaq ka horreeyoo la furayna aanu jirin isla markaa aanay cadad bixin dalaaqa waxaa la yidhaha dalaaq rajciya baa la yidhaahdaa ruuxa dumaree sidaa lagu furaa way dhaxashaa dhaxalka waxbay ku leedahay dalaaq kale ayaa jira culimmadu ay isku khilaafeen dalaaqaasi waxa weeye ninku haddii uu fii maradi mawtihi isagoo sii dhimanayo oo xanuunsanaya ruuxii dumaraha uu furo isla markaa loona arkayo inuu islaantaasun dhaxalka seejinayo waxay dhaheen culimmadu waxa uu doonayay didkii baa lagula dhaqmaya islaanta waa la dhaxalsiinaya bacdamaba isagu sharcigii ilahay ku horyima wax alla uu ruuxan dumara u qoray uu isagu doonayay inuu seejiyo ruuxa dumari waa dhaxlaysaa haddii laakiin furiin caadi oo baa-ina labada ruux ay ku kala tegeen isma dhaxlayaan ka saddexaadna waxaa la yidhaahdaa waa alwalaa oo aan maanta jirin walaaguna waxa weeye masalan qof addoona ayuu qof xoraynayaa qofkaa xoreeyey wax wala laydhaa buu ku yeelanayaayo haddii maalan la waayo cid qaraabahoo qofkaa dhaxashay kii xoreeyey ayaa dhaxlaya walaa baa laydhaha asbaabu miiraahi alwaraa alaaa wuxuu laha raxbiyadu dadku waxay wax ku dhaxlaan waa saddex kullun yufiidu rabbahu lwaraasa mid waliba rabbi saaxiibkiisa dhaxal buu faa'iideeyaa wahiya alwalaa wanikaaxu wanasab waa wala iyo nikaax iyo nasab maa bacdahuna lilmawaarihi sabab dabadoodna dadka wax dhaxlaya sabab kale ma laha waayahay taasina waxa weeye waa asbaabta dhaxalka ee laysugu yimaada dhaxalka keenta waxaa jira shuruud shuruuddaas waxaa kow ka ah taxaququ mowti almawruuh walow xukman aw ilxaquhu bilmowta waxa weeye waa in qofkan la dhaxlayaa ay dhimashadiisu xaqiiqowdaa dhimashadiisu waa inay xaqiiqowdaa walow xataa xugun ahaanba ha ahaato nin la waayo oo mafquuda qaadiguba ha xukuma dhimashadiisa e waa in geeridiisu ay xaqiiqowdaayo ama aynu arkaynaa inoo muuqda inuu dee qofkii soo aasnaa ama waa in la xukmiyaa oo qaadi uu xukmiyaa intii la waayey dabadeed inuu ninkaasi dhintay laakiin qof dabadahaasuun qabtay oo la yar waayey wixiisa lagu kala tegi maayo o qaybsan maayo taxaququ mowti lmawruufi walow xukman waa shardi waxaa kaloo shardiga taxaququ xayaati lwaariثi bacda mowti lmawruuf kan wax dhaxlayana noloshiisu waa inay xaqiiqowdaa intuu ku dhexlayay dhintay dabadeed ka wax dhaxlayaa waa inuu ka nolol dambeeyey kau dhaxlayo hadday isku mar dhintaan ama ka wax dhexlayaa uu horeeyo meeshaa dhexal ma jiro ee waa in taxaquqa xayaati alwaarithi bacda mowti almawruuf waa inay kan wax dhexlaya geerihiisu xaqiiqowdaa inta uu kala dhexlaya dhintay intii kala dhexlaya uu dhintay waa inay kan noloshiisu ay xaqiiqowdaa waxaa kaloo iyadana jira marka sida labadaas dhowrka arrimood la helo waxaa kaloo la raaciyaayanaa in la og yahay jihada keenaysa waalcilmu bijihati idlaa'ihi waxaanuu ugu soo dhowaadayna waa in masalan siiba qofkan wax dhaxalsiinayaa dee waa inuu og yahay waxaanuu ugu soo dhowaaday waxaa kaloo iyaduna markaa ka mida intifaau mawaanicii waxyaalihii mawaanicda ahaa ee dhaxalkiisa hortaagay meesha waa ka baxaan waxyaalihii mawaanicda ee dhaxalka qofka u diiday waa meesha ka baxaan alcilmu bijihati alatii taqtadi alirtha taasi ay qodobkan sheegi waa in la ogyahay jihada dhaxalka keenaysa jihada dhaxalka keenaysana waa in la ogyahay ma ma zawjinima ma qaraaba ma walaa waxa dhaxalka sababta u keenaysana waa in la ogyahay haddiise aan la ogeyn sababtan ay labada ruux bay isugu yimaadeen qofkaa dhintay baan dhaxlayaa un hadday tahay dee dhaxal maaha waa in la og yahay jihadan dhaxalkiisa keenaysa ma xaggii nasabkuu ka yimi ma xaggii ka yimi ma guurkuu ka yimi waxaa loo sii raaciyaa un qaadiga dee siduu ugu soo dhowaaday markaas waa inuu garanaya tafsiil ahaan waa inuu garanayaa markaad wax dhaxal haddaana tafsiil ahaan aanad u kala garanahayn qof waliba wuxuu wax ku qaato iyo qof walba cidda xijaabtay dhaxalka iska hortaagtay haddaanad kala garanaynin waxba ma dhaxal siin kartid way laba ruux oo isxijaabihiiba laga yaba inaad waxda dhaxal siiso waxaa kaloo jira waxa la yidhaahdo mawaanic ulirthi dhaxalka waxyaalaha diida dhaxalka waxyaalaha diida waa dhowr arrimood alkufru waxaa ka mid a ah gaalnimo ama ikhtilaafu ddiin haddii labadaa qof diintooda ay iskhilaafto qofkaa dhaxalkiisa shaqo kuma oo qofkii gaalka muslimkii dhexli muslimkana gaalkii dhexli maayo ikhtilaafu ddiin ama alkufru waxa waxau noqonayaa isna ka labaad ariq addoonnimadii addoonnimadii ayuu isna noqonayaayo waa maanic oo addoonkii dee ma dhaxlayo isagina la dhexli maayo de wax laga dhexlana male kastaxadna waxa wey alqatlu waa dilid haddii qofkani qofkiisii uu dhexlayay uu isagu dilo dhexalkiisa ma yeelanayo dhexalkiisa ma yeelanayo qofkii uu dhexlayay hadduu dilo waxay leeyihin shaaficiyadu hadduu meel un ka soo galo meel un walow markhaatina ha noqdo walow markhaatiye haysta u dhaa runbaa tii walow raadkiisa dayday ha tuso meel un hadduu ka soo galo dilka qofka dhaxalkiisa waxba kuma leh dee waa sadu daraaicoo nin kastoo xoololaba haddii la dhaxalsiiyaka ku xigunba ku nabi lahaa dabeetna uu iska dareersan lahaa qaacido usuuligina waxay tahay man istacjala shaya qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi qofku hadduu shayga waktigiisa ka hor dedejisto waxaa lagu ciqaabaa in wixii la seejiyo in wixii la seejiyaa lagu ciqaabaa marka waxaa loogu diidayaa si aanay dariiq u noqonin iyo waddo dadku ay isku dilaan markaa saddexdaa arrimood waxyaalo kalena way raaciyeen laakiin saddexdaas ayuunba ugu muhiimsan wayamnacu shaksa min almiraahi waaxidatu min cinda lihalaain ثق وqتل واkتiلاaف الdيn فافhم falayse شhk kalيqin warkun xbiyadu lahaa haddii aynu intaa ka soo gudubno waxau sheekhu yidhi alwaariثuuna kuwa dhaxlaa oo min الrijaali ragga ka mida ah caشharaة waa toban alبnu inankii waibnu اlibni iyo inankii inanku dhalay wainsafala haba hooseeyeen walabu aabbihii wey waljadu iyo awowgii walaakhu walaalkii weeye wabnulakhi wain taraakhaa haba fogaadee waalcammu adeerkii weeye wabnulcammi wain tabaacadaa haba fogaadaan labadooduba eh waxau sheekhu leeyahay haddii aad doonayso rag inteebaa wax dhaxasho haddaad doonayso waxau leeyahay anaa kuu koobaya waa tobanunbaa ragga wax dhaxlaa waxaa la idhaha waa biariiqi اlikhtisaar haddii la basdiyo la kala bixiyana shan iyo toban bay noqdaan waayahay <clears throat> waa inan nin baa dhintoo wuxuu ka tegey inanuu dhalay inankaasi dhexalkiisa ayuu yeelanayaa ibnulibni nin baa dhintoo wuxuu ka tegey inanuu awowu yahay oo inankiisii u dhalay dhexalkiisii wuu leeyey wainsafala markuu leeyahay haba hooseeyo oo inankiisa inankiisa inankiisa inankiisiiba ha ahaado mar hadduu inannimadaasuun ugu imanayo walow inankiisii shanaadba ha ahaado odaygana cimriga allah u dheereeye uu ilaahay u dheereeyey wuu dhaxlaya walabu waljaddu weyn calaa mayd baa dhinta wuxuu ka tegey aabbihii aabbihii dhexalkiisa waxbuu ku yeelanaya uu dhaxlaya waljaddu waa awowgii mayd baa dhinta wuxuu ka tegey awowgii awowgaasi dhexalkiisa wuu leeyahy oo u weyn calaa haba sarreeyo aabbaha aabbihii aabbihii aabihiiba haado ama awowga awowgiiba ha ahaadeen walaqu wabnulakhi waa walaalkii iyo inankii walaalku dhalay mayd baa dhintay wuxuu ka tegey walaalkii walaalkiisa hadhexalkiisa waa leeyihi wabnulakhi mayd baa dhintay wuxuu ka tegey walaalkii inaanu dhalo adeeru yahay dhexalkiisa waa yeelanaya wain haba fogaado walaalkaa inanku dhalay inankiisiiba hasi ahaadee waseba ha u durugsanaadeen walcammu mayd baa dhintayoo wuxuu ka tegey adeerkii adeerkaasi wuu dhaxlaya wabnu lcammi in adeerkii ayaa dhaxlaya isaguna mayd baa dhintay wuxuu ka tegey inaanay ilmadirihin wuu dhaxlaya wain tabaacadaa labadoodaasi haba fogaadaane labadoodaasi haba fogaadaan oo dee awowga adeerkii xataa hadduu yahay ama awowga walaalkii hadduu mar haddii uu isaguna silsiladaasun ku imanayo marka wain tabaacadaa alfitnayn baa ku jiro labadaasi camka iyo ibnulcamku haba fogaadaani haddaba waxaynu nidhi marka la ikhtisaariyo waa tobankaa haddii la ballaadhiyana waa shan iyo toban bal haddaba marka la ballaadhiyo halkay ka soo baxayaan waxaad qabataa walaalka walaalku waa saddex waa walaal xagga hooye xagga aababa walaal xagga aabba iyo walaal xagga hooye halkaasi waa saddex bay isku hoos jireen mid uun buu inoo tiriyey laba halkaa kaaga soo baxay ibnulakhu isagoo wax dhaxlaana waa laba uun mid buu kuu tiriyey ibnulakhi sheekh iyo ibnulakhli ab inanka walaalkaagii xagga hooye xagga aabba baa dhalay iyo inanka kii a xagga aabba ka walaalaydeen dhalay ayuunbaa wax dhacday walaalkaaga xagga hooye ku dhalay isagu dhaxalka kuma jiro halkaana waxaa kugu jira labee mid ka soo qaado saddex baad haysataa camka wax dhaxlaana adeerka wax dhaxlaana waa camka abaweynka ama liabka ama shaqiiqa ama xagga aabbadan ay ka walaaliyiin halkaana waa laba mid buu ku tiriyay afar kaga dhigo ibnulcamkana ka dhaxlaa waa ibnulcam liabaweyn iyo ibnulcam liab ibnucamka ay xaggo iyo xagga aababa ka walaala labada aabbo iyo kay xagga aabba ka walaala shan iyo tobanku halkaas ayay kaaga soo baxayaan qaabkay u dhaxlayaan iyo bal mid wali wuxuu qaadanayaan xagga dambe ayay ku imanaysaa dadkanu halkan inoogu sheegayna dee waa laba qayboodun waxa wax lagu dhaxlaayo imaa fard wa imaa casaba ayaa lagu dhaxlaa ama farad go-an baa qofka qaata ama casaba qaata labadiiba way isugu jiraan way waxaa kaloo isweydiin leh islaam baa geeriyootayoo Ah, wazawju walmawla almuctiqu waxaan ka tegey markii hore zawj waa ninkii saygii oo isna waa dhexlaya walmawla almuctiq iyo sayidkii uu xoreeyey qof baa dhintayoo haddii masalan cid qaraabadiisiya la waayo ase ahaatee mar la xoreeyey kaa xoreeyey ayaa dhexlaya mawla waa sayidkii u xoreeyey haddaba ragga oo dhan toban kanaa meesha ama shan iyo toban kanaa markay shan iyo tobankaniba joogaanna yaa dhintay markaa de ruux dumarunbaa dhiman karta weliba xaas ah xaas baa dhimatayoo tobankiiba waa taagan yihiin inankeedii baa jooga inankeeda kuusii dhali waa jooga aabbaheed baa jooga awowgeed baa jooga walaaladeed dhan baa joogo kuwii eddada wahayd baa joogo adeerkeed baa in adeerkeed baa jooga odaygeedii baa meesha taagan intaa ayaa wax ka dhaxlaya intaa keliya waxa ka soo hadhaya saddex hallo waxa kale wa iska lugaynayaan waa maxay aabbaha inanka iyo zawjka aabbaha inanka iyo zawjka zawjku isagu halkaasu iska taagan yahayo dee isagu waa saygii odaygii reerka oo isagu halkaasu iska taagan waxna ma xijaabo lana xijaabi maayo in alla inta kalena waxaa kala dirayaa aabbaha iyo inanka awowgu aabbaha kaxaynaya wax alla waxan kale ee hareerahana ee walaala lahaa ee adeerra lahaa imrolhan inankaa kala kaxaynaya mar haddii meesha uu ninkaa dhintay uu inan ka tego waxa u imanaya keliyahun waa asal iyo farcunbau yimaada waxa u yimaada un de waalid labadiisa waalidunbau yimaada xaaskiisa walaala adeer iyo ilmadeeriyo way iska soconayaan markaa saddexdaa keliya ayuunbaa wax dhexlaya saddexdaa iyo qaabkay u dhexlayaan waxay qaadanayaanna waxaad moodaa inay koriyo roormarin noqonaysee halkeeda aynu ku gaadhin wuxuu yidhi kuwaasi waxay ahaayeen raggii waa tobankaa waalwaarihaatu min annisaa'i dumarka inta wax ka dhaxashaana sabcun waa toddoba albintu inantii meydku dhalay wa bintulibni inantu inankiisu dhalay wain sifrad haba hoosaysee walummu hooyadii waljaddatu ya'yaydii wain cadad haba sarraysee walukhtu walaashii wasawjatu xaaskii iyo walmawlaatu almuctiqa tii sayidadii wax horaysay wuxuu sheeku leeyahay dumarkiibaa ku yimi inteebaa wax dhaxashaa biariiqi اlikhtisaari waa toddoba biariiqi اlbasti haddii la ballaadhiyana waa toban waay bal ikhtisaarka kuwadoo waa inantii mayd ku dhalay mayd baa dhigtay wuxuu ka tegey inantiisii inantaasi dhaxalkii qayb bay leedahay bintulibni mayd baa dhintay wuxuu ka tegey inanuu awowi yahay oo inankiisi dhalay dhaxalkii bay ku le wayn safarad haba hoosayso oo inanka inankiisa inankiisa inantiisiiba ha ahaatee hadday inannimadaasuun ku timi waalum mayd baa dhintay wuxuu ka tegey hooyadii way dhexlaysaa waljadda waincalad mayd baa dhintay wuxuu ka tegey ayaydii iidiina waa dhexlaysaa walo sarrayso hooyadaa hooyadeed hooyadeed ba ahaatee walukt waa walaashii mayd baa dhintay wuxuu ka tegey walaashii walaashii dhexalkay wax ku leeday wazawja nin baan inta uga tegay islaantiisii way dhexlaysay walmawlaatu lmuctiqa iyo sayidadii uxoraysa oo ninba qof baa dhintay oo cid kaloo dhexasho waa laba lakin islaam baa beri xoraysay islaantii unbaa dhexalkiisa yeelanaysa marka waxaan nidhi biariiqi ikhtisaar bay saa ku tahay marka la kala bixiyana saddexuun baa kugu soo kordhaya oo saddexdaasi waxay ka soo kordhayaan ayeydu waa laba ayey xagga aabo iyo ayey xagga hooyo ka mid unbuu kaga tiriyey mid ka soo qaado walaashuna de waa saddexoo walaashii shaqadahay tii la abkahay tii la umkahay tii xagga aabo tii xagga hooyo tii xagga hooyo xagga aababa halkaana markaa mid buu kaga tiriyay laba ka soo qaado saddexda ku biiriyaan halkaasay ka imanayaan waaya dumarkii oo dhan ba haddaba isu yimi dumarkii oo dhan ayaa isu yimi cidda la dhexlayana markaa waa lab un de waa lab un nin un baa la dhexlaya weliba xaasoo xaasna laha keliya dumarkana shan unbaa ka soo hadhaysa shan ayaa ka soo hadhaysa oo inantu meydku dhalay inanta awowgahay inantiisu inankiisu sii dhalay hooyada walaasha xagga hooye xagga iyo zawjada islaanta uu qaday in alla intay kale maxjuub bay noqonayaan oo waa xijaabayaan shantaasumaa ka inantu meydku dhalay inantu inankiisu dhalay hooyadii iyo walaashii xagga hooye iyo xaaskii shantaasa ka hadhay oo dhexdaya waay labada qoloba haddaba way kulmeen rag iyo dumarba meesha waa joogaan shan iyo tobankii iyo tobankii shan iyo labaatankaasiba dee intay suurtagalka tahay inay kulmaan kollayba dee midunbaa maqan kolbe eh. waa wada joogaan kolbe ka dhintay mooyaane oo dee ama zawjadii baa maqan oo la dhexlaya waxaa kulmay raggii oo dhan iyo dumarkii o dhan xaaskii mooyaane dhimatay ama dumarkii o dhan iyo kuwii labaay o dhan ninkii mooyaane ayaa kulmay waxaa ka dhexlaya labada masaleba shanun baa ka dhexlaa inankii u meydku dhalay iyo inantii uu dhalay aabbiyo hooyadii iyo labada isqabo kolba midkood ka dhintay mayo ka kale kolba ka dhintay mayo ka kale inankii u meydku dhalay iyo inantiisii aabbihii iyo hooyadii afartaa iyo kolba ka dhintay mooye kii kale labada isqaba oo labadoodu ma kulmi karaan yani ma kulmi karaan waxay adugu dee masaa'il iska qaraa'iba hoose u dhiciba aan dee la garanay bay wada dad wax walba way qadireen waxaan wax kastaaba hadday yimaadaan aan ka sii hadalno marka waxay yidhahdeen ma la arki karaa mar qura qof dhintay oo xaasnimo iyo masalan zawj iyo zawjanimo lagu wada dhaxlayo dee waxay yidhahdeen waa waa dhay suurtagale mayd halkan duudumanoo kafantii lagu xidhay ayaa ruux dumaroo caruur wadata halkan isoo taagto waxay tii waa ninka iyo kuwana isaga iga dhalay ninna halkanuu isoo tagay soo carruurta wuxu waa islaantaydi carruurtan ayaday dhashay xajo badan dee waa balkafada baa laga furo dhakhaatiir baa la keeno waa laga qoryo xalay labadii alaaboodba waa leeyihi labadaba waa tan nasho waa ka dhali jiray tanna waa u dhali jiray dee labadaba waa la dhexalsiin baydeen marka <laughs> masalat almalfuuf yidhaahdeenoo markaasay weliba muran badan iyo qaab dheer oo adag bay dhexalkiisana ay u dhiseen markaa intaasunbaa ka dhaxlaya haddii ay wada kulmaan wamanka laa yasqudu aan dhacaynin bixaalin xaaladnaba kaanu dhacaynay khamsatun waa shan azawjaan waa labadii isqabay walabawaan labada aabbo waa waladu solb iyo ilmaha dhabarka iyo ilmaha dhabarka wuxuu sheekhu leeyahay xaalanaba kaan ku dhicin dhaxalka kaga qadin waa shan xaalanaba laa yasqudu bixaalin waa khams azawjaan walabawaan wa waladu sulb waa labadaa isqabay zawjiyo zawjadii abawaan aabbiyo hooyo waladu sulb iyo ilmaha dhabarka waladulmubaashir macnaa isagu dhalay baa loo jeeda walad sulb haddaba aan dhacayntaa waxaa looga jeedaa waxaa la yidhaahdaa xajbiga dhaxalka iska hortaagga ay cidi iska hortaagta ayaan ku dhicin xajbulxirmaan bilashkhaas waxa la yidhaha baan ku dhicin lama odhan karo shantaa aynu sheegnay dhaxalka qof baa ka joojiyey oo ka soo horumaray dhaxalka cid ayaa ka hor joogsatay la odhan maayo xajbulxirmaan bilashkhaas baan ku dhicin xajbunuqsaan wuu ku dhacaa oo waa laga nusqaamiyaa zawjka waa laga nusqaamiya isagoo nis qaata ee rubc la geeyaa islaamta iyadoo rubc qaataa sumun la geeyaa waa kadaalika hooyada ulus bay qaataa sudus bay tagtaa waa laga nusqaamin karaa wasfina waa lagu xijaabi karaa hadduu qaatil noqdiyo hadduu addoon noqdiyo hadduu gaal noqdana xaggaana way kaga qadi karaan dhaxalka istiqraaq buu kaga qadi karaa ilmuhuyoo dee walad sulbiga haddii la dhammaysto dadkii dufaralka ay dhamaystaanna wuu iska qadi karaa laakiin qof baan la odhan karaynin wuxuu ku xijaabay hayl cid ka xijaaban jirin waman laa yarisu bixaali kaan xaalamana ku dhexlayna sabcatun waa toddoba kuwaan xaalaba xaalanaba ku dhexlayna waa toddoba alcabd addoonka waalmudabbar kii la dibdhigay wa umulwalad iyo walmukaatabu kii la kitaabiyey walqaatilu kii wax dilay walmurtadu iyo kii ridoobay wa ahlu millatayni iyo qolo laba diinood kala haysata qolo laba diinood kala haysata waxau sheekhu leeyahay kaan xaalanaba ku dhexlayna waa toddoba waa toddoba markaa sideed ayana ka dhigaan waxaana u habboonayd baa la sheekha inuu afar qura un yidhaahdo oo afartan inoo kala qaaday riqun keliya inuu yidhaahdo waayo cabdi ah, iyo mudaber iyo muwalad iyo mukaata waa isla addoonu sifooyinun bay kala leeyihiin cabdi waxa weeye waa ka addoonkaa la leeyahay mudaber hadii la yidhaha waa addoonka la dibdhigay xornimadiisa ee uu yidhi haddaan dhinto xor baatay waa addoontu ilmaha ka dhalay mukaatabna waa addoonka la yidhi haddii aad intaasoo xoolaa keento xor wayslooda addoon riqun yani inuu addoon quran ku daayaabay waxaa kaloo ayana ka mida ah waxyaalaha aan xaalnaba lagu dhaxlin ibhaamu waqti lmowt haddii uu qarsoomo waqtigii u dhintay masalan labadii ruuxay isdhexlaya hadday doon la wada degto meelay ku wada gubtaan meelay ay ku dunto la garan waaye markaa koodii horreeyey dhaxal labadaa qof la isdhaxalsiinaya falaa tuwar zaahiqan min zaahiqin wacuddahum kaannahum ajaanibu waxaan ku leeyahay raxbiyadu mid markaa dhintay mid dhintay ha raaci ha dhaxalsiinay wucudum kaanu majaanibu waxaad ka dhigtaa qaar aan waxba isoo haynaan isku reer baahayn waayahay walqaatilu kii wax dilay laysa lilqaatili miiraathun rasuulku sala lay slam wuxuu ihi kaad wax dilay dhaxal male ka dilay wax dhaxal male waana taa aynu soo tilmaamaynaye man istacjala shay'a qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi walmurtadu wa ahlu millatayn kii murtadka ee ridoobay ee ama diinta cayay ama ilaahay cayay ama malaa'igta cayay ama rusushiisa cayay kaa ridoobay sidaa diinta uga baxayna isna waxba dhaxli maayo shaqo kumale isna la dhaxli maayo wixiisana bangiga muslimiinta unbaa lagu shubay waahlu millatayn qoladii labada diinood ee iskhilaafsan iyaguna isdhaxli maayaanoo dee diintii gaalada iyo ti islaamka laa yariu lmuslimu alkaafira walaa yariu alkaafiru lmuslima muslim gaal ma dhaxla gaalna muslim ma dhaxlo soo dhaxlaya waayahay haddaba dadkan wax dhaxlaya waxay u qaybsamaan waxaynu idhi laba qayboodoodu farad iyo casabo markaa faradkii uu casabadu inoo soo horaysinaya wa aqrabulcasabaati casabooyinka waxa ugu horeeya alibnu inanka uma ibnuhu inanka inankiisa uma alabu aabbaha uma abuuhu aabbaha bihi uma alakhu lilab walaalka xagga aabo walum iyo xaggooda uma alakhu lilab walaalka xagga aabo uma ibnulakhi lilabi walum uma ibnulakhi lilab haddana walaalka inanka walaalkiis xagga abbo uma alcamu calaa hada tartiibi camkuna tartiibtaas ugu soconaya uma ibnuhu fain cudimat ilcasabaatu haddii casabooyinka la waayo falmawla almuctiq sayidka uu xoreeyey ayuunbaa dhaxal kareen casabo waxaa la yidhaahdaa man laysa lahu xaala tacsiibihi sahmun muqadaran min alwaraha waa cidda aan xilliga ay wax casabaynaya aan lahayn sahmi go-an sahmi wax go-anka aan loo qadarin ee dadka waliba xilligaa wax casabaynayo weeye ilan waa awowgoo kale marna wuxuu noqdaa dufar marna caasi buu noqdaaye xilligaa wax casabaynayo kaan sahmi muqadara lahayn ee dadka dhexlaya ayaa la yidhaahdaa markaa haddii uu keliyoobo tarikadoo dhan wada qaataa haddii ay dad dawlfuruud la joogaan dadka faradkale markay intooda qaataan buu qaataa wixii soo hadha alxiqu lfaraa'id labaa rasuulku dhaxalyaalka biahliha haleeshiya famaa baqiya fali awlaa rajulin dakar ninka lab ee ugu xiga ayay u haddaba casabe haddaad doonayso casabada waxaa la yidhaahdaa casabatun binafsi iyo caasibun casabatun bilhayr iyo casabatun maca alghayr waa saddexdaa casabatun binasab haddii laguhaa qofkaasi waa caasibun binafsihi waxaad dhowr jihay leedahay waa jihat iyo jihat iyo jihat iyo jihat inamada jihadaa inannimada waxaa ku yimaada jihada aabbanimo wixii ku yimaada awowyaalyale jihada walaalnimo jihada adeernimo wixii ku yimaada waxaa la dhaha caasibun binafsihi baa la yidhahdaa waxaa timi caasibun bikayrihi caasibun bikayrihina waa afaruna qabso inanuu meydku dhalay inan uu meydku awowyi dhalay walaal xagga hooyo xagga aabba meydka ay ka walaala iyo walaal meydka ay xagga aabba ka walaala walaalkeed la joogta walaalkeed joogta macnaha mayd baa dhintay wuxuu ka tegayay inanu dhalay inanu dhalay inantaasi waa casabatun bilkhayr mayd baa dhintay wuxuu ka tegay inanu awow yahay inanu awow yahay inantu waa casabatun bilkhayr mayd baa dhintay wuxuu ka tegay inan iyo inana ay xagga iyo xagga abbaa ka walaalayen inantu waa casabatun bilkhayr mayd baa dhintay wuxuu ka tegay inanay xagga abba ka walaalayen inanay xagga abba ka walaalayen inantu waa casabatun bilkhayr casabatun maca alkhayr baa timi casabatun maca alkhayr waa wax iska fudud hadday akhawaadka maydka ay walaalayihiin ay hablo u dhalay la joogaan casabatu maca alkhayr baa la dhahay alakhawaatu maca albanaati casaba akhawaadku hadday banaad la joogaan waa casaba saddexdaasay noqotaa marka wuxuu sheekhu uhi waaqrabulcasabaati casabooyinka waxaa ugu dhow alibnu waaqrabulcasabaati casabooyinka iyo qaraabooyinka kuwa ugu dhowi alibnu inankii uu meydku weeye uma ibnuhu inankaa inankiisa uu meydku awowga u yahay uma alabu aabbaha ayaa ku soo xiga uma abuuhu haddana aabbaha aabihii uma alaqu lilabi waalum waxaa ku soo xiga walaalkii xagga hooyee xagga aabba ay ka walaalahayeen meydka uma alaqu lilab walaalka xagga aabba ay meydka ka walaalayihiin ayaa ku soo xiga uma ibnulaqi lilabi waalum waxaa ku soo xiga walaalkii xagga hooyee xagga aabbaba ay ka walaalahayn meydka inanku dhalay uma ibnulakhi lilab waxaa ku soo xiga dabeed walaalkii xagga aabba inankiisii uma alcamu adeerkii ayaa ku soo xiga calaa hada tartiibi isagoo isna tartiibtaa u soconaya oo camkii shaqiiq ahaa la hormariyo camka xagga aabbana ku soo xigo uma ibnuhu inankiisii ayaa isna ku soo xigo camkii shaqiiq ahaa inankiisa ayaa u soo horaynaya camka liabka ayaa ku xigaya fain cudimat ilcasabaatu casabooyinka haddii la waayo falmawlaa sayidkii almuctiqu ee uu xoreeyey ayaa dhexalkiisa yeelanaya markaa kuwaas waxaa la yidhaha casaba oo waxaanu idhi waa ciddaa iyadu xilligaa ay wax casabaynayso aan waxa go-an lahayn ee tarikada oo dhan wada qaadataa shay wixii uu qofka dhintay ka tego dhan way wada qaadataa hadduu keligii yahay haddii dad farad wax ku dhaxlaa ay joogaanna wixii ka soo hadha ayuu wada qaataa faslun filmurufi lfuruudi almuqadarati fasalkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa bal waxyaalaha go'an ee dhaxalka wax lagu qaato dadka wax dhexlaya waa laba qayboodoo qayb casabada aynu sheegnay oo ayagu wax go-an ma qaataane haddii ay keligood yihiin maalka o dhan way wada qaataan haddii ay cid wax go-an lii joogtana ciddaa waxa go-an li markay wixeeda qaadatay waxaasoo soo hadhay qaataan haddii laga wada dhammaysto oo ciddii faradka ahayd ay dhammaysatana way dhacaan halkan wuxuu inooga hadlayaa sheekhu bal ciddii waxa go-an dhaxalka wax ku qaadanaysay wuxuu sheekhu uhi walfuruudu faralyaalka almuqadaratu ee la qadaray faralyaalka la qadaray ee la gooyey fii kitaabillahi tacaala ilahay kitaabkiisa sittatu waa lix annisfu wاlrubuucu wاthumunu wاthuluthaan wاthuluth wasudus waxa weeye lixdaa nis oo ah kala badh rubuc oo ah afar meelood maalkii marka loo dhiga meel ahaan wathumun sideed meelood marka loo dhiga maalkii meel ahaan wa huluhaan huluhaanna waxaa weeye saddex meelood maalkii marka loo qaybiyo laba ahaan wa huluhu hulus oo saddex meelood marka loo qaybiyo meel ahaan ah wa sudusu iyo sudus oo lix meelood maalkii marka loo qaybiyo meel ahaan ah waxa go-an ee horta wax lagu qaataa waa lixdaasuun qofkaa waxa go-an lihi imaa inuu kala barh qaadanayo imaa inuu may afar meelood meel qaadanayo iyo inuu siddeed meelood meel qaadanayo iyo inuu saddex meelood laba qaadanayo iyo inuu saddex meelood meel qaadanayo iyo inuu lix meelood meel qaadanayo shan meelood ma jiro oo waxaa kaloon jirin toban meelood baan jirin inuu taloodhiga qofku meel qaato toddobaan jirin lixdaas ayuunba qofku wax ku qaataa haddaba yaa wax ku qaadanaya mid walba bal inta qole iyo xilliga ay qaadatay ayuu sheekhu inoo sheegayaa fa nisfu nisku fardu khamsatin shan buu faralkooda yahayo shan ruux baa wax ku qaadataa albintu inanta uu dhalay meydku wa bintu libni iyo inanta uu inankiisa dhalo awowga u yahay walukhtu min alabi walum walaasha ay xagga hooye xagga aabbaba ka walaala yihiin walukhtu min alab walaasha xagga aabba ay meydka ka walaala yihiin wazawj iyo saygii idaa lam yakun macahu walad marka aanu la joogin ilmo walaa waladu ibnin inanku ilmo uu sii dhalayna aanu la joogin lixdaa farad ee aynu soo sheegnay midba tiro go ayaa ku qaadataa oo waa halkay ku kulmiyaan habaadabas habaadabas ayay ku kulmiyaan dabdu dawi lfuruudi min hada rajas khudhu murataban waqul habaadabas buuri markaa xuruuftu hijaayiga ama abjad marka ay abjad huwas ay ku jirto mid waliba tiro ayuu tilmaamaa masalan haadoo kale waxay tilmaantaa shan ba'duna waxay tilmaantaa laba alifduna wuxuu tilmaamaa mid daalku wuxuu tilmaamaa afar ba'daa kalena labay tilmaamaya zaaduna toddobay tilmaantaa marka habaadabas markaa ha'da waa qolada shanta wax ku qaadata ayaa lagu ishaaray ba'da ku xigtana qolada rubuca wax ku qaadata ayaa lagu ishaaro habaa alifdaasina waa umunka cidda wax ku qaato waa miduun daalkuna waa uluaanka waa afar qolo ba'daa dambena waxa weeya asxaabu uludka oo iyaguna waa laba za'daa ugu dambaysaana waa toddoba ayay shaartaayo waa toddobada reer sudus haddaba wuxuu yidhi sheekho maalka kala badh waxa qaata shan mid lixaad ma jiro mid toddobaadna ma jiro shantaa waxaan ahayn maalka dhaxal ahaan haddaad kala badh siiso macnaha waxa weeye waad qaldantay kow ka ugu horreeya waxa weeye albintu inanu maydku dhalay mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey hal u dhalay inantaasi waxa ay qaadanaysaa maalkiisii kala badh ayay qaadanaysaa laakiin goormay kala badh qaadanaysaa waa marka ay keligee tahay ee aan laba midna la joogin inan kale aanay ku lamaanayn hadday inan kale ku lamaantay ulusaan saddex meeloodoo labay qaadanayaan walaalna waa inaanu ku labayn hadduu walaalna meesha joogo faradku way ka tegaysaa casaba bilkhayr bay noqonaysaa waa kuwaynu soo tilmaamayni oo kalabina laba u qaadanaya iyaduna midhun bay qaadanaysaa lidakari milu xadi lunhayayn albintu waa inantii maydku dhalay wa bintu libni iyo maydku inanku dhalay inantiisi inantu awowgahay inankiisu u dhalay ayaa iyana kala badh qaadataa nin baa dhintayoo waxa uu ka tegey inanuu awow yahayoo inankiisu u dhalay inantaasi waxay qaadanaysaa maalkiisii kala barh bay qaadanaysaa bintadii unbaa looga qiyaasanaya waa marka aan walaal la derajo ahina aanu joogin midda labaad aanay la joogin masalan bintu sulbina meesha aanay joogin inanu maydku dhaleen waa inaana meesha joogin bintu sulbina waa inaanay meesha joogin inaan meydku dhalay iyo mid ay iyada walaal yihiin oo ay meydka wada simiin iyo walaaltoona waa inaanu jirin bintulibni walukhtu min alabi waalum walaashii xagga hooye iyo xagga aabbo ayaa iyana qaadataa mayd baa dhintoo wuxuu ka tegey inanay xagga hooye iyo xagga aabbaba ka walaala yihiin in imru'un halaka laysa la waladun walow ukhtun falahaa nisfu maa tarak ilaahay baa yidhi haddii uu qof halaagsamo oo aanu ilmo aanu lahayn waxa uu walaal uu leeyahay walaashaasi waxay qaadanaysaa wuxuu ka tegey kala barhkii walukhtu min alabi waalum waa marka aan dee wiilalna aanay jirin walaalna aan kaloo iyada la walaalina aanay joogin walukhtu min alab waxaa kaloo ayana wax qaadataa walaal xagga aabbown ay ka walaala yihiin meyd baan inta wuxuu ka tegey inaanay xagga aabbown ka walaala yihiin inantaasina waxay qaadanaysaa maalkiisii kala barh ayay qaadanaysaa dee mid ay xagga aabbiye xaggooya ka walaaliyen waa inaanay joogin iyadu waa inaanay mid kale ku lamaanayn isla markaa waa inaan dee walaal labina aanu jirin way kuwaasi waa afar wasawju waxaa kaloo wax ku qaata saygii islaam baa dhimatoo waxay ka tegtay ninkeedii ninkeedaasi wuxuu qaadanayaa maalkeedii kala badh waase goorma idaa lam yakun macahu walad marka aanu la joogin ilmo ay dhashay walaa waladu ibnin inankay dhashay ilmo u sii dhalay ama halabaad ama dhadigeediina aanu la joogin markaa ilmaha ama isaga haw dhasho ama cid kale haw dhasho ruuxa dumaray haddii ay dhimato oo ay ninkeedii oo keliya ka tagto wax ubad ah qaaray isaga u dhashay iyo qaar ay cid kale u dhashay midna mare kamay tegin markaa zawjkaasi ama saygaasi wuxuu qaadanayaa maalkii laba meeloodoo meel haddiise uu jiro ilmo ay dhashay hadduu meeshaa joogo ama ha labaad ama ha dhadigaado ama isaga haw dhasho ama cid kale haw dhasho halkan kale barhkan wuu ka tegayaayo afar meeloodoo meel buu tegayaa ilaahay baa yidhi walakum niصfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad waxaa idiin sugnaaday waxa ay ka tegeen dumarkiinnu kala barhkii ayaa leediin haddaan ilma aanay lahayn haddii dumarkaasi ilma aanay ka tegin waxa ay ka tegeen raggiiyow kala barhkood baa leedihin markaa islaantii xoolo yeelan kartaa waa iska shaqaysan kartaayoo islaamku dee milkigeeda waa siiyo ayada ayaa xaqu leh soomaalida tidhaahdaa haddii ay inan tahayna waxeeda ninkay ku wareegtay hadday carmaltayna waa iska lahata ma jiraan hadday carmalta hadday inan tahayba miday hore usii lahayd iyo mid soo galay labadaba ayada ayaa leh meherkeeda ayaa ka mid ah haddii masalan islaanta meherkeedii dee aan odaygi iska bixino sii ku dhimato de waa dhaxal oo isaga lafdiisii dee dhaxalkii waxbuu ku yeelanaya waaya habaa halkaa hadi baynu kaga baxnay waana qoladii nis wax ku qaadanaysay warubuucu rubucna fardu inayni laba ayaa wax ku qaataa fardu inayn rubuc haddii maalka afar meeloodoo meel la yidhaahdo waxaa ku qaata laba azawj maca alwalad aw walad alibn say uu la joogo ilmo wazawja islaan ayaa wax ku qaata aw izawjaatu ama islaamo fara badan maca cadami lwalad oona ilma la joogin aw walad alibni ama inanku ilmo uu sii dhalayna markaanu la joogin habaa waa ba'dii oo laba ayaa wax ku qaataa wuxuuna yidhi sheekhu afar meeloodoo maalkii marka loo kala dhigo meel waxa wax ku qaataa laba qolo labadaasi waxa weeye kow midi waa say waa ninkii laakiin uu la joogo ilmo islaanta ayaa ilmo leh ama inankeedi ilmo uu sii dhalay bay leedahay markaa sayigeedaasi wuxuu qaadanayaa mar haddii ilmo uu meeshii joogo ama ha u dhashe ama cid kale ha u dhashee mar hadduu ilmo joogo kala barhkii intuu ka tago maalka uu qaadanayay ayaa wuxuu tegayaa afar meeloodoo meel waxaa la yidhaha xajbu nuqsaan baa la yidhaha xajbi laga nuqsaamiyaa ku dhacay maxaa yidhaha alla wuxuu yidhi fain kaana lahunna waladun falakum rubucu mima tarakna haddii ay leeyihiin oy u sugnaaday ilmo idinku ragoo waxaa yeelanaysaan wixii ay ka tegeen rubucii afar meeloodu meeshii waay wazawjatu aw izawjad maca cadami alwaladi aw walad libn waxaa kaloo wax ku qaataa afar meeloodoo meel islaan xaas ah ama dhowr xaas ah oo aanu meydku kaga tegin ilmo iyo inankiisi ilmo uu sii dhalay midaba meesha aanu la joogin nin baa dhintay wuxuu ka tegey islaantiisii ama dhowr dumaraho uu qabay ayuu ka tegey isla markaa ilmo ma laha ama tan hawdhashe ama tu kala hawdhashee inankiisi ilmo uu sii dhalayna ma joogo ama halabaad ama ha dhadigaadeen markaa islaantaasi ama islaamaha fara badani waxay qaadanayaan oo afar meeladoo meel bay qaadanayaan maalkiisii afar meeladoo meel bay qaadanayaan markaa hadday islaan keliya tahay iyo haddii ay afar islaamood yihiinba halkaa afar meeloodoo meeshaasuma isku qaadanayaano sii kala qaybsanayaan meeshaasumay sii kala qaybsanayaan way halkaasina waa rubuci oo waa labadaa qolo wathumunu humunkuna fardu zawjati wazawjaat waxaa wax ku qaata islaan iyo islaamo idaa kaana lizawji waladun markuu zawjku ilmo ka tago oo waladu ama ibnigiisu miduse dakarankaan oo unha ama labaadee ma hadha digaadeen waxau sheekhu leeyahay siddeed meeloodow meel waxa wax ku qaataa qof mid qura ayaa wax ku qaato habaa waxa weeyaan waa alifdii ku taagnayd habaa waa kaasina waxa weeye zawje ayaa wax ku qaata islaam iyo islaamo dhowra goormay wax ku qaadanayaan marka uu zawjku ka tago ama ilmo uu dhalay ama halabaad ama hadhadigaadee ama waladulibni inankiisa ilmo uu sii dhalay ilmahaasi ama halabaad ama hadhadigaadee haddii uu ninku dhinto oo uu ka taga ilmo uu dhalay ama ilmo uu inankiisii sii dhalay hadduu ka tago islaamdiisa ama islaamihiisa dhowrkaahi waxay qaataan sideed meeloodoo meel sideed meeloodoo meel ayay qaataan markaa waa wax iska sahlan haddii lagu yidhaahdo masalan islaam baa dhimatay oo odaygeedii baa la dhexal joojinayaa waxaad eegaysaa un islaantu ilmo miye ka tagtay maya baa lagu kala barh un sii ilmay ka tagtana afar meeloodoo u sii nin baa dhintay oo islaantiisii buu ka tegey waxaad eegaysaa un ilma miyey meesha joogaan oo ninku miyuu wax ilmaa ka tegey maya afar meeloodoo meel un sii hadduu ilmo ka tegana siddeed meeloodoo meel uun sii marka islaamuhuna dee sharci ahaan afar un weyn hadday afar islaamood yihiin umunka iyo ruuca suma wad qaadanay oo afar wax ka badan ma la heli karaa hayo tobanbaabay noqon karaan oo say ku suurtogelaysaa bay yidhahdeen dee masalan nin gaalahoo tobaneeyo dumara qabay baa soo islaamayoo isagoona afar kala soo hadhin unbuu dhintayba dee see loodhan tobankiiba halkanay taagan yihiin isaga kala dooran la isagiina socday wauluaan ulutaankii fardu arbacatin afar ayaa wax ku qaata albintain laba habloodoo meydkuu dhalay wa bintay ilibni laba habloodoo meydku awowiyo inankiisa dhalay walukhtayn min alab walum laba walaalo oo xagga hooyo xagga aabbaba ay ka walaala yihiin walukhtayn min alab iyo laba walaaloo xagga aabba ay ka walaala yihiin waxau sheekhu leeyahay uluaan uluaan oo intee ah saddex meeloodow laba waxa wax ku qaata afar habaa dabas waa daalkii waxaa ku qaataa laba hablood oo meydku dhalay fain kuna nisaan fawqa snatayni falahuna uluaa maa tarak markay laba iyo wax kasii badan yihiin wey wa bintay libni laba habloodoo oo meydka inankiisa u dhalay iyo wax kasii badan iyaguna waxay qaadanayaan saddex meelood oo laba maalkeed walukhtayn min alab walum laba walaaloodoo xagga hooyo xagga aabbaba ay ka walaala yihiin fain kaanata اnatayni falahuma uluثaani mima tarag ilahay baa walukhtayn min alab laba hablood oo meydka ay xagga aabbo ka walaala yihiin ayaa iyaguna wax ku qaatay markaan laba shaqiiqo aanay jirin laba shaqiiqo marka aanay jirin haddii aad si kale u dhigto uluثaan cidda wax ku qaadataa waxa weeye afartii dumar ahaa ee niska wax ku qaadanaya oo laban laaban niska yaa wax ku qaadanayay zawjka isaga iska reebo dee bintu bintu sulbi iyo bintulibni iyo ukhta shaqeeye ukhta liaba afartaas ahayn afartii un laban laab oo min laba iyo wax ka badan un ka dhig marka waxay wax ku qaadanayaan waxa weeye waa saddex meeloodoo maalkii meel wa huluhu hulud ayaa ku yimi fardu hanayni laba faralkood weeye alummu hooyo weeye idaa lam tuxjab markaan la xijaabin walainayn laba iyo fasaacidan wax ka badanoo min alikhwati waala lab iyo walakhawaati walaadhigo min waladi اlum walaala hooye ah waxuu sheekhu leeyahay ulu oo saddex meeloodoo maalkii meel ah saddex meeloodoo meel maalkii waxa wax ku qaata laba qolo midi waxa weeye hooye aan la xijaabin hooye aan la xijaabin maxaa looga jeedaa aan xajbu nuqsaan ku dhicin xajbu nuqsaan aan ku dhicin oo bimacnaa ilmaheedaa ay dhaxlaysa ilan waa hooyo ilmaheedii bay dhexlaysaaye aanu ka tegin weladuu dhalay iyo inankeesu ilmo uu sii dhalay aan ka tegin laba walaalo lab iyo kuwa dhadigatoona aan ka tegin walaalo lab iyo kuwa dhadigtoona aan ka tegin fain lam yakun lahu waladu wawarihahu abawaahu faliummihi hulud ilaahay baa yidhi haddii aanu ilmo u sugnayn oo labadiisa aabba ay dhaxlayaan faliummihi hulud hooyadii waxay yeelanaysaa saddex meeloodoo meel wa in kaana low ikhwatun fali ummihi sudus hadday walaala meesha joogaanna waxay qaadanaysaa islaantii sudus lix meeloodoo meel marka dadkaa shareecada dee iska yaqaanay ee af soomaaligeeda iskaga jirtay waxay idhahdeen habar welad weyday oo weladka weladkii weyday oo walaalo tacaduday weyday sulus la weecatay macnaha hadday welad weydo oon meeshaa welad umeydkeedaasi dhalay aan u oo waladka waladkiina aanu sii joogin oo walaalo tiro ahina aanay joogin silus bay qaadanaysaa marka waa halkuu leeyahay alummu hooyaa qaadata idaa lam tuxjab markaan la xijaabinaya xajbu nuqsaan waxa la dhaha aanu ku dhicin walilinain waxaa kaloo wax ugu qaata laba iyo fasaacidan wax ka badan oo min alikhwati walakhawaat min walad اlum walaalo lab iyo walaalo dhadig xagga hooyo meydka ay ka walaal xagga hooyo meydka ay ka walaal walaalaha xagga hooyo ay maydka xagga hooyo ka walaala yihiin hadday laba iyo wax ka badan yihiin laba iyo wax ka badan haddii ay yihiin waxay wax ku qaataan saddex meelood oo maalkii meel bay qaataan fa in kaanuu agara min daalika fahum shurakaau fi ulu hadday intaa ka badan yihiin baa ilaahay yidhi mid hadday ka badan yihiin uludka ayay shuraako ku noqonayaan uludka ayay shuraako ku noqonayaan kaasina habaada badii ugu dambaysay wey badii dambe wasudusu sudus haddaad doonayso fardu sabcatin toddoba ayaa wax ku qaata alummu maca alwalad hooyo ilmo la joogta walad libn ama inankeeda ilmow si dhala la joogta ow ithnayni ama laba la joogta iyo fasaacidan wax ka badan oo min alikhwati walaalo lab iyo walakhwati walaalo dhadiya waliljadati ayay baa qaadataa cinda cadami lum hooye joogin walibinti libni inanu meydku awow yaho inankiisu dhalay baa qaadata maca binti sulbi inantii dhabarkiisa la joogta walilukhti min alab walaal xagga aabbaa qaadataa maca lukhti min alabi walum oo la joogta walaal xagga hooye xagga aabba ay ka yihiin walilabi aabbaa qaataa maca alwalad oo ilma la jooga oo waladulibni ama inanka meydku ilma usi dhalay la jooga waliljaddi awowgii ayaa qaata cinda cadami alab markaanu aabba joogin walilwaaxidi min walad alom waxaa kaloo qaatay mid keliya oo ay meydka xagga hooye ka walaalyihiin waxau ihi sheekhu sudus oo maa lix meelood oo maalkii oo lix meelood loo dhigay meeshii waxaa dhaxalka wax ku qaataa waa toddoba qolo kow bal qabsata u horayso alum waa hooyo mayd baa dhintaa wuxuu ka tegey hooyadii isla markaa waxaa kaluu ka tegey macalwalad ilmo u dhalay ama ha labaad ama ha dhadigaado ow waladulibni ama inankiisii inan uu ilmo u sii dhalay ayuu kaga tegey ow inayni fasaacidna min alikhwati walakhawaat ama laba iyo wax ka badan oo walaalo labiyo kuwo dhadiga ayaa jooga fain kaana low ikhwatu faliumha sudus hooyadii markay intaasoo qola miduu la joogto ama ilmow meydkii dhalay uu la joogo ama ilmow inankiisa dhalu awow yahay ama walaalo ama ha labaadana ama ha dhadigaadaane laba iyo wax ka badana haddii uu ka tego hooyadu waxay qaadataa lix meeloodoo meel xajbu nuqsaan baa ku dhacay markii horena maxay qaadanaysa saddex meeloodoo meel hadday welad weyday waladka waladkii weyday walaalo tacaduday weydo ulus la weecatay soo ma ahayn sudus bay ku weecatay wey halkaa mid baad ku haysaa waliljadati cinda cadami اlum waxaa kaloo iyana wax ku qaata ayeeyo ayeeyo ayaa wax ku qaata goorma ayeeyo wax ku qaata cinda cadami اlum markaanay hooye joogin maxaa yidhaha rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi iyadii dee waarisada ahaydee wax dhexlaysay weeye ama xagga abaad ama xagga hooyaha annahu acda aljaddata asudus wuxuu siiyey ayeydii lix meelood oo meel buu siiyey labadii ayeeye iyo wixii kasii badanna waa lamid oo suduskaas iyuunbay ku wadadhoobayan iyuunbay ku midoobayaan marka aan hooyo aanay ka sokaynee hooyo aanay jirin al rasuulku ana nabiya jacala liljaddati sudus idaa lam takun duunaha um haddaanay hooyo ka sokayni weye qaacida ayaa jirta xagga dambena waynu ku sheegi doonaaye qof kasta oo dhaxalka wax ku lehi cidda uu meydka u soo maray hadday joogto dhaxalka ma helayo iminka awowa oo kale yuu meydka u soo maray dee aabbaha aabbii baa ka xiga markaa saw meydkan isu keeni maayo aabbuhu aabbuhu hadduu joogo markaa awowga iman maayo ayeyda yaa meydka u keenaya hooyo hadday hooyo joogto ayeeya iman mayso walaalo waxaa jooga masalan walaadu sulbi baa jooga nin baa nin baa dhintay wuxuu ka tegay ilmihiisii ilmihiisii kuu sii dhalay inina wiilma imanayo markaa mar hadduu joogo kii u dhalay markaa ayeeyana lixmeeladoo meel bay maala ku qaataa cinda cadamil markaanay hooya joogin hadday hooya joogtana waxba qaadan mayso way xijaabaysa walibinti libni waxa kaloo ayana lix meeladoo meel wax ku qaataa inanuu meydku awowu yahay oo inankiisu u dhalay inantigeli wax kasii badan laakiin maca binti sulbi oo la joogta inanuu meydku dhalay binti sulbi maxaa yeelay abi muusa alashcari ayaa la weydiiyey binto iyo bintulibni iyo ukhto waxaa la yidhi qof baa dhintay wuxuu ka tegey inanuu dhalay iyo inanuu awowu yahay iyo inanay walaal yihiin bal saddexdaa hablood baa la yidhi abu muusow bal dhaxal dabeedna waa kala xukmayoo kii wax weydiinaya ibnu mascuud u diray markaasaa wuxuu ihi wuxuu ku xukumay wixii rasuulka ilaahay ku xukumay wixii rasuulka ilaahay ku xukumay buu ku xukmay wuxuu uhi lilbinti annisf ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت bintada uu meydku dhalay waxay leedahay maalkii laba meeloodoo meel inanta uu inankiisu dhalayna waxay leedahay lix meeloodoo meel oo takmilata uluayn ulutaankii bay isla dhammaystiranayaan waxa soo hadhaana walaasha ayaa leh maxaynu shalay soo maraynay alakhawaatu maca albanaati casaba mar haddii ay ukhto iyo isu yimaadaan hablo uu maydku dhaliyo qariwa uu yahay casabay noqdaan marka hadda casabay noqotay odhan maysi oo nasoo tahay niska lahayd niskeeda xaggu qabtay haddaad tidhaahda nisiina dee way meeshuba way kaa murgaysaa oo markaad laba ku dhistay ay bintadu nis la kacdo ee tidaa ukhtadana nis u dhiib ee labadiiba maalkii kala qaataan waxaa meesha kusoo baxaysa inanta awoga wahaa dabeetana afkaad kala qaadaysaa marka waa maxay waa inaad ogaataa hadday isu yimaadaan hablo u maydku dhalay ama awow yahay iyo hablo ay walaalayihiin hablahay walaalayihin casabay noqdaanoo baaqisugay noqdaan oo faradkii way ka tagaan markaa walibinti inaynu maydku dhalay inaynu maydku awow yaho inankiisu u dhalay ayaa sudus lix meeloodoo meel wax ku dhexaysa maca binti sulbi oo la joogta inanu maydku dhalay walilukhti min alab walaal waxa qaata xagga aabba mayd ka oo maca alukti min alabi walum la joogto walaashii xagga aabbiyo xagga hooyaba mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey inanay xagga aabba ka walaala yihiin iyo miday xagga hooye xagga aabbaba ka walaala yihiin sideed kala odhan waxaad kala odhanaysaa inantaa horta ay xagga hooye xagga aabbaba ka walaalaya dee nis bay lahayd niskeedii waa inay iyadu qaadataa inantan kalena maxaad siinaysaa sudus marka suduskee lix meeloodoo meesha aad siiso waxay isla qaadanayaan uluaan iminka masele markaad lix ku dhisto ee aad masalan mid nis siiso oo saddexa ta kalena sudus oo hala aada siiso afar bay noqonaysaa afartaa markaad lixdii u nisbayso maxay noqonaysaa uluaan marka aslankeedaba waxaa la yidhahdaa hablo uluaan kama badsadaan hablo uluaan kama badsadaan farad ahaan uluaanka kama badsan karaan haddii ay masalan ay dee ninku laba hablood inu ka tago u awooye ama ay walaal yihiin ayagu intay saddex meelood labadooda qaataan ba halkaa ka baxayo wixii soo hadhana tolkunbaa yeelanaya laakiin maxaa khilaafsan hadduu inan ka tago inanka maxaa waa casabo isagu waxba isagunba hareeraha ka maraya waxba cidnaba u reebi maayo walilukti min alab maca alukti min alabi walum walaal xagga aabbaa qaata oo la joogta walaal xagga hooyo xagga aabbaay ka walaalyihiin walilabi aabba ayaa qaata oo macal waladi oo waladulibni waxaa kaloo isna wax ku dhexla sudus aabbo marka uu la joogo ilmo u meydku dhalay ama ha labaad ama hadadigeedu aw waladulibni ama inankii meydku ilmo u sii dhalay hadduu la joogo aabbuhu wuxuu noqonayaa dufaradkaasuu noqonaya wuxuu wax ku qaadanayaa sudus oo aabbuhu marna duu farad buu noqdaa farad buu yeeshaayo waa markan oo kale marna casabuu noqdaa hadduu iminka keligii yahay aabbuhu waxaaba isagaa wada qaadanayo casabuu noqonaya haddii uu la joogo ilmo ilmahaasina uu lab yahay wuxuu qaadanayaa in lix meeloodoo meel buu qaadanaya waddaasu ka baxaya ilmaha inta kalena qaadanaya inanka hadduu inan la joogo ka waran inantii laba dhinac buu soo rogayaa marka hore duufarad buu noqonayaayo wuxuu sudus buu la baxayaa ayana nis bay qaadanaysaa masalan inantii ka soo qaad maxaa soo hadhay markay lix masale masaladii lagu dhiso inantii saddex qaatay isna hal qaato labaa soo hadhay labadana xaggan casabuun bu iskaga soo rogaya walilabi maca alwaladi ow walad alibn waliabawayhi baynu aayaddii qur-aanka ahayd likulli waaxidi minhuma sudus mima taraka in kaana lahu walad hadduu ilma u sugnaaday labadiisaaba mid walba sudus buu qaadanaya marka dee waa meelo qaarkood oo ay dhaxalka dee labkii dhadigu islaakaysanayaan aabbihi hooyadiiba haddii wada joogan suduskaasmu midkiiba qaadanaya waladulumka oo kale waa islaakaysan marka bacd almasaa'il unbay dee lagu kala fadilay un mooyaane masalooyinka qaarkoodna waa iskaga mid waliljaddi cinda cadami alcab waxaa kaloo isna wax ku qaata awow cinda cadami alab marka aabba la waayo mayd baa dhinta wuxuu ka tegey awowgii aabbihiina ma noolaa awowgaasi wuxuu qaadanayay lix meelood oo meel waa ijmaac walilwaaxidi min walad اlum waxaa kaloo wax ku qaata mid keli ah oo waladulumma yacni maydka ay xagga hooya ka walaala yihiin haddii aad walaalo xagga hooye dhaxalkooda doonaysana waa laba baabuu midku gelaya waxaad odhanaysaa un ma mid keliyaa hadduu mid keliya waxaad siinaysaa in lix meeloodoo meel ilaahay baa ihi inkaana rajulun yurasu kalaala haddii nin kalaala lagu dhexlayo oo asal iyo farac toona aanu lahayn oo imra'atun walahu aqun ow ukht uu leeyahay walaal ama walaadhadu xagga hooye ah falikulli waaxidin minhuma sudus mid waliba wuxuu qaadanayaa sudus saxaabadu saas ayay ku fasireen in aayaddaasi ay alikhwa lium tilmaamayso dabeedna muxuu ilahay yidhi fa in kaanuu agtara min daalika fahum shurakaa'u fi hulud haddii ay intaa ka badan yihiinna uluskay ku sharaakoobayaan haddii ay mid ka bataano laba iyo saddex iyo noqdaan waxay ku sharaakoobayaan uluska markaa masaa'ilka uu walaadulumku akhali umkii warasada kale ku khilaafay ka mid tahay way isleekaysanayaan waxaa ka mida maslooyinka in kooda lab iyo kooda dhadigi si siman ay u qaybsanayaan uluska waa masalo midda saddex labaad waxa weeye inay dhadi ku soo dhowaanayaan cid maydka dhadi kugu soo dhowaanayso wax dhaxlaysaa ma jirtoon ayaga ahayn weliba cidday ku soo dhowaadeenna xajbu bay ku ridayaan oo hooyadii way xajbu bay gelinayaan midda kale ayana ka mida ah waxyaalay ku khilaafaan waxa weeye ciddii ay ku soo dhowaadeen bay la dhaxlayaan waxday ma ni qofka maydka ku soo gaadha waa sido waasidadaas ayaa lagu xijaabaa maydkii ayaa ah, masalan dariiqii ayuu usoo maray dariiqadaa joogiddeeda ayaa lagu xijaabaya ayagu hooyadii ayay la dhaxlayaan walilwaaxidi min walad اlum mid keliya oo xagga hooye ay maydka ka walaalayiin ayaa dhaxlay wallahu aclam